waa baail fanikaaxuhaa guurkeedu baadilun waa baail fain dakhala ninkaas baadilka ku guursaday hadduu u galmoodo bihaa haweenayda falahaa haweenayda waxaa u sugnaaday almahru meher nikaax uguma sugnaanay bimastaxalla xalaalayshiga uu xalaalaystay sababteedu ugu sugnaaday min farjiha farjigeeda fain ishtajaruu hadday doodaan awliyadii oo gabadhii ay guuri diidaan fa suldaanu suldaankaa weliyun weli u ah man qofkii laa weliya lahu aan weli lahayn xadiidkan caaisha bint abi bakr sidiiq radia allaahu canhaa waxay rasuulka ka wariday sala اllahu calayh wasalam in rasuulku yidhi ayuma mura'atin haweenay kasta gabar ha ahaato garoob ha ahaato nuucay rabta ahaato haweenay kasta oo nakaxad guursata bikayri idni weliyihaa weligeedii idankiisii la-aantiis ayadoo weligeedii u idmin oo weligii asagii ma nikaaxin qof uu soo wakiishayna ma nikaaxin labadaas midna ma nikaaxin weligii isagu ma nikaaxin qof uu wakiishayna ma nikaaxin qof kalaa iska guuriyey gabadh kastoo nuucaas u guursata fa nikaaxuhaa guurkeedu baailu waa baail ma ahan guur sharci ah ninka kuma nikaaxsana ma qabo waa ka xaaraan fa nikaaxuhaa baailun waa baail guurkeedu waa baail ka nikaaxoa guurkeedu baailu waa baail saddex goora nabigu ku celiyey sal اlahu alay ad adkaynta carabiga kelimad marka la adkaynaa saddexa ugu badan afar ma banaan meeshii ugu dambayday adkayn la adkeeyuu nabigu gaarsiiyey sal اlahu alayh wasalam fain dakala bihaa hadduu u galmoodo marka hadduu u galmoodo oo gabadhaas aan weligeedii u guurin ee uu si kaleeto yidhi waa u guursaday hadduu u galmoodo faraha almehru meheray ku leedahay haduusan u galmoon meher kuma laha gabadha ninkii waa masaafaystay waa caday ama aabbeed iyo weligeedii uu fiiriyey markuu safray uu gaabay sidaasuu yidhi waa kugu guursaday inta wadaad meel fadhiya u geeyey oon aabbaheed ahayn oon weligeedii ahayn hortan kuma nikaaxsane waa ka xaaraan inuu taabta waa ka xaaraan hadday intay iska tagto meherna kuma ay laha saamaba ku nikaaxsaneen haday saas ku kala tagaan oo iska tagto meher kuma laha laakiin hadduu yidhaa waa igu nikaaxsantao sheekh hebela igu kaa xidhay oo saas ugu galmoodo hadday jaahili yihiin oy u haystaan inay isku nikaaxsan yihiin ma oga waxaan inuu baatili ku dambaabi maayaan jahligaasa ilaahay ugu dambi dhaaf sidaanay waxay moodaan inuu guuriya waa jahiliin wadaada xoogaa ka cantoobsaday markaasuu yidhi waa isku kii nikaaxi waxay u haystaan inay isku nikaaxsan yihiin hadday isku galmoodaan oy saas ugu tagaan waa zinaysteen labdhihinba waxaa leedahay waa dad jahli ku dhaco shubha iskugu galmooday ilma hadday dhalaanna ilmaha wacala labdhihi ma ee waxaa leedahay nasab wey maxaayla guuray u haystaan meerna kii wadaadku sheegay kuma laha maxaa yeele nikaax ma dhicin laakiin markuu u galmoodo waxay ku yeelanaya mahru mili gabadha iyadoo kalea meherka lagu guursaday ku yeelanaya duusan u galmoodna waxba kuma le samaba qabe sidaas wey fain dakala hadduu galmoodo bihaa weynaydays falaha almahru mehera u sugnaaday bima xalaasiga uu xalaalaystay sababteedu uu sugnaaday min farjiha farjigeeda uu xalaashaday fain ishtajaruu awliyadii hadday doodaan waxaa dhici karta mararka gabal gabadhu inay dad badan awliya leh tusaaluhu wuxuu ku imaan karaa gabadha aabbaheed waa dhintay awowgeed aabbaheed dhalayna waa dhintay walaalaheed oo maalan ku aabbii hooya aad jooga oo badan shan wiilaa jooga shantood waa u siran yihiin wilaayada maahan midka ugu weyn inuu leeyahay kan ugu yar inuu leeyahayna maaha waa wadareyn mid kasta waa nikaaxi kara isagoo midka kale kala tasha bay tashadaan oo hebelu nikaax yidhahdaana waa nikaaxsan waa u siman yihiin mar hadday ku aabbi hooyo yihiin haddaan wax ku hooyaan la erga ay ku wada aabba yihiinna waa u siman yihin waa u siman kasta waa nikaaxi kara isagoon idan kanuma weydiiyo yidha ninaan kugu nikaaxina oy tira igu nikaax ilaa walaal waxma nikaaxi karo hadduusan idmana mid kalena u yidhahdo ana ninaan kugu nikaaxayn oy tira igu nikaax midna qolkaasu tiri midna qolkaas mid walbaaba miduu yidhi waa kugu nikaaxiyo isku maray ku dhawaaqeen labadu waa baaba hal isku mar gabadhu laba nika laba nin kuma nikaaxsan haddii mid la hormarana kaasay ku nikaaxsanta marka wilaayada waa wadaleyihin walaalo gabadhiiyo wiilal badan oo walaalaa leh aa walaalihio dham diiday kanuu nikaaxa u nikaaxi maagu nikaaxi kii kale uu tagto war ninkaana ay rabay nikaaxi waraadu nikaaxi maayo kaasaan ku nikaaxi kii kalea loo tegay suu yidhi maya ma anuu firaaqama hayo ma kulli waa murmeen suldaanka aaday haddii qaadi sharci uu joogo qaadi sharci ah qaadigay aaday ilaa wilaaye caam uu leey imaamkii muslimiinta madaxweyne muslimiinta magacaabo yidhi gabdhaha nikaax qaadiga kaasay u tegi gabadhaan weli ma laha lal waa ku cayaaraya welina maha waxaas mar hadday murmeen suldaankaa iskale wilaayada ah, isagaa nikaaxina fain ishtajaruu hadday murmaan fa suldaana suldaanka weliyo weli waa man gabadha laa weliyo weli lahu usan u sugnaan rawaahu xadiidka tirmidiya wariyey kun boqol iyo labo wa qaala wuxuuna yidhi xadiidun xasanun aimo badanna waa saxiixiyeen oo xaafid ibnu xajar ka mid yahay laga qaadana fiihi xadiidkan waxaa ku sugan ana alweliya weliga rugnun waa rugni iyo tiir rugnigoo asaasiyun lagama maarmaan oo ah fi nikaaxi guurka weliga in la helaa guurka aas-aasay u tahay haddaan weli la helin guur ma jiro ah, maaha wax laga gudbi karo maaha wax laga carari karo maaha wax laga dhuuma karo haddaan weli la helin guur la heli maba la helayo beenbeena lagu wada jooga fiihi xadiidkan waxaa ku suganoo laga qaadanaya analweliya weliga rugnu waa tiir tiirkaasoo asaasiyo lagama maarmaan waa fi nikaax wa analmarata haweenaydu laa tusawiju ma guuri karto nafsaa nafsadeeda gabadha iyadu nin guursa guursan karto facalaa haadaa haddaan qabanno marka xukunkaas cala almar'ati haweenayda waajib waxaa ku ah haweenayda almuslimati muslimadda ah an tastashiira inay kala tashato weliyaha weligeeda fii nikaaxia guurkeeda waajibay ku tahay maaha sunno waa inay isaga kala tashataa xataa taqaca si ay ugu dhacdo u hesho calaa kufin lahaa nin u qalma nin u qalma si ay u hesho waa inay weligeeda kala tashataa guurka walaa yajuusu uma bannaana lahaa haweenayda an tastaqila inay la gooni noqoto binikaaxin guur guurkoo laa yaclamhu uusan ogayn weliyuha weligeed uma banaana nin ayagu ay la heshiiday waa isguursanna waa been ma isqabaan waa been ah, ma isqabaan guurkii ilaahay jideeyey maaha waa been been ah, waa waajib marka inay kala tasho weliba waxaa muhiim a ah meeshaas in la baraarujiyo aabbayaalka caamay u badan yihi gabada marka gabadhi yaabi isku meel kuma nool oo waxa aabba ninaan la heshiin kaas maya maandha guurso fasaxad iska guurso waa caami guurso karta bay guursan kartaa lagu cilo maxaa la rabaa markay tiraa aabba ninaan la heshiiyey oo ninaa israbnaa inuu yidhaahdo hebel hebel dadka meesha ay gabadhu joogto jooga ee ama gabadha qaraabadeeda ama ninkanuu yaqaano culuma inta u yeero u hebel hebelow adigaan kuu wakiishay gabadha heblaa wilaayadeedii ee guuri saasaa la rib ama uu yidhi hallaysugaana imaana isagu yimaaduu guuriyo labadaasaa guurku ku dhici kara laakiin maadaaya fasaxat ha guurso hay guurseen ah, waa eber wey haba waa eber wey guur ma wuxuu yidhi shiiku walaa yajuusu lahaa gabadha an tastaqila inay la gooni noqoto binikaaxin guur guurkoo laa yaclamuhu uusan ogayn weliyuha weligeeda walaa an tuwaafiqa inay ku waafaqdaana uma bannaan axaddan qof fii daalika arinkaas waqad ibtuliinaa annaga soomaaliyeed waxaana la ku imtixaanay yidhi sheikhu waqad ibtuliinaa annaga soomaaliya waxaana la ku imtixaanay binikaaxi nikaax nikaaxoo faasidin oo faasid ah wax kama jiraan oo foojari ah been abuur ah nikaaxaasoo yusamaa lagu magacaabo binikaaxi masaafa nikaax saas la yidhaah annaga soomaaliyaha nalaku imtixaan oo shaydaan noo qurxi wax muslimiintu yaqaaniin maaha kitaab ilaahay ku taalla ma jiro adduunka qof soo kala bixi kara ma jira kitaab oo dhihi karo waa kana baabulmasaafati baabkii gabdha xadida kaalaayay kitaabay ku taalla ma jiro qof keeni karaa ma jiro dad laga helaayo ma jiro oo dhigaayo baabkan waa baabka gaadla gabar in la xado kitaab ilaahay laga soo helin ma ku jiro kawar wa huwa masaafadu khadfulmar'ati waa haweeneyda in la dafo waa haweeneyda in la dafo ayaa la wa tasfiiruhaa oo laga safriyo in laga safriyo min bayni weliyiha weligeeda iyo wa ahliha ehelkeedii dhexdeeda iyo ehelkeeda dhexdeediyaa laga dafa oo lala carara waa lala safra ilaa masaafatin ilaa safar ayaa loo safrina masaafadu waa xadka wadada inta la maraayo aa la yidha carabiga masaafa ilaa masaafatin loo safrina oo la gaarsiinaya xadkaasoo tuqsaru lagu gaabiyo fiihaa masaafada asalaatu salaad ilaa sagaashan kilomitira la gaarsiinaya uma yatawallaa waxaa maamulaya amra nikaaxiha guurkeeda amarkiisa rajulu nin majhuulun aan la oqoon ninkoo laysad lahu aysan u sugnaanin marjaciyatun meel loogu soo laabto idaa waqacad hadday dhacdo khusuumaatun doodo ninkaas meel loo doono lama yaqaan di berri laysqabsado oo gabadhan markii caloosha uu buuxiyo wixii dafay uu ku inkiro si u leey waa la gurgayna dhib male ah, boqol boqol dhib male dhib male markuu arko caloosh u buu leeya isma naqan ninkaana uurka ii yeelay war uma yeeli uli haddii la yidhaahayo ninkii mataqaan ku guuriyey gabadhu ma aqaanayla gabar miskiinoo la dafay maalin meel fadhiyo loo geeyey maxay ka taqan meel loogu laabto male ah, meel loo doono male somajeed waxaasaa maamulaya gabadha markaasuu wuxuu yidhi shiiku uma yatawallaa waxaa maamulaya amra nikaaxihaa guurkeeda arinkiisa rajulun min majhuulun aan la oqoon ninkoo laysa lahu aysan u sugnaanin marjiciyatun meel loogu laabto idaa waqacad markay dhacdo khusuumaatun doodo fii maa shayna lagu doodo yatawallaahu uu maamula oo min anikaaxi guur ah wayusawijuhaa waa guurinaa bixujatin isagoo xujaysana anna weliyaha gabadha weligeedii kayru mawjuudin waa midaan joogin hunaaka halkaas gabadhaan weligeediiyaa maqan uu gabadhan weli ma laha weligeed waa maqaya marka ka talinaya ayaduuba wax weydiina faaqidu shay laa yuxdii qof aan xabad lahayn miskiina daa tira waran dabaqan isii dabaq islaamni islaamni sii kara maya ma dhee gabadha laftirkeedu weydiina wuxuu adeer wilaayadaadii ii dhiibo iga xaakim dhigo ha ayadii wax weydiina iyada hayahayda ayadu wilaaye maba hayda welida aabbaha ahayd abin waa kii laga soo cararay aan weligeedii ahay markaasuu le gabadhaan weligeedii ma joogo intaas xujaysana waqad qaada wuxuu ku hogaamiyey haada nikaaxu nikaaxan nikaaxan alfaasidu ee foojarigaa alummata ummaddii wuxuu ku hogaamiyey ilaa mafaasida mafaasid kaiiratin fara badan minhaa waxaa ka mida inkaaru rajuli ninku inuu inkiro an nikaaxa nikaaxa cala almar'ati ku inkiraa bacda maa qadaa markuu ka gutay ka gadaal wadarahu dantiisii markuu dantiisii ka gaaro awalba ilaa turashuu ka rigto ayuu ku inkiraa markay uur yeelato uu leeya ma qabo ah, ma qabo waxyaalaha dhaca markaad aragtaan waxaad dareemaydaan ilaahay wuxuu ka digaa waa shar hmm, waa shar fiiri gabadaa wiil jaamacaday oo siday qolka iskula jireen fasalay ila wax ku wada dhigtay hore ka qortay ugu ku shubay balaayo u sheegay uu yidhi nikaxaan isnikaxsayna nikax masaafaa la yidhahda isqarsayna ah, khudbasiro midkaas beenaalaha meesha fadhiya inta u tagay inu wa isku kii nikaaxi ha ah, marka hore gabadhi waa doodoo haddee gabadhi hadda jaamacada anugu dhigta aabbi hooyo waxaa liigu ogyahay jaamacaddaas intaad dhigaydaha guursa jaamcadba waa iga kansal guri badan guursan maya maya waa isnikaxsayna si aan iskugu kalsoonaano markay jaamacadu dhamaataan isgurgeysayn intaasu marka hore ku xerogeliso ilaa qaacidadii soomaaliya oo shaydaaniyada ahayda laga duula qaacida shaydaaniya jirto soomaaliyeed dumarka beenaa lagu soo xerogeliye qaacidadahaydaa jirto soomaalidu leeda beenaa lagu xerogeliye runna waa lagu dhaqaay kuleeyi qaacidadii uu isticmaala mar alla markuu kii beenaalaha yidhi waa kugu nikaaxi dhowr maalmood kadib uu soo rog anakaan hadda waa islaammahay mar haddee soonaga ballan jaamaca ma dhib male ah, waxa wey ma waxba dhici doonaan uur laaki ma doone uuraa soo booday kaasi hayaadkii urgay doona markuu miyida weynaadeen arkay uu yidhi maya aniga jaamacadaan dhigtaa guurna layguu gabar yahay hay soo aaday dhihin ilmaad leeda ah. faradaxaan sameeya waa la meeshaana shayaadiin u joogta dad carruurta oo dhakhaatiir sheegata isbitaalkan banaadiran ku geyna ama isbitaal hebel kalaan ku geyna ama mid kalaan ku geyna isbitaalladaasa mid ku geyna waa gabar inadoo jaamacada u dhigata ciddii aabbiyo hooyo halkaa maxaa yaalla habar xaamilaha oo waxa un isbitaallada lala wareegayo bal fiiriy bal musiibadu meesha gaar waa loo geeyey mid daktar sheeganaya aa soo xaaq umul dhiig ka daamaan maa qarsoon waa la arkay gabadha anaa waa maxay baxaa la yidhi jaamacadna kaa dhiiban mayna tahriibay ku dhufatay waxay martay saxaraha libiya ee udhaxay sudan doomahay isku tuurtay yurubay gasho yurubagay gashuu wacay awal markii horeta waxa wy kuma qabuy waa inkir waa wa ma ogta horta inaan ku qabo kuma laho markaas war waayo waxay daba joogaan madaarimkiiya jaamicaddaydii baabi'iyey gabarnimadaydii baabi'iyey sumcaddaydii baabi'iyey ha isku guursan abaan yurub ikeenin anigaa qabo ogta anagii ninkii wada tagnay wadaadkaa yurubay ka soo hadleen waryaa iga ha waryaa iga reeb waa baaba'ash gabarnimadeydii waa baaba'ash dhaqankayga iyo noloshaydi gabar la soo xaaqay ilma lagu xaaqay waa baaba'ash tolkay iyo qaraabaday waa igu dira waxaan qiimo lahayn uga dhig naftaydan haddana biimeey meeshii ugu daba joogo haddana ma guursan kara maanta ka bal wax waxaas waxaas ma amray subxaan allah waxaasi wax ka daran ka shaqeeya minhaa waxaa ka mid ah masaafada dhibaatooyinkay gaarsiiday annahu nikaaxu waa nikaax annahu nikaaxan nikaaxun waa nikaax makfiyun oo la qariyey wa haada nikaaxanu caarun ceebu ku yahay cala almarati haweenayda nafsiha nafsadeeda wa ahlihaa qaraabadeediinan ceebuu ku yahay ceeb uu ku yahay wa rubamaa waxaa la arkaa jarra inuu u jiido ilaa taqaatulin dagaalamid bayna ahli rajulin ninkaas gabadha xaday ehelkiisa iyo walmar'ati haweenada ehelkeedu inay dagaalamaan imsaan aragna ayagoo qoryo iskugu sita ah, gabadhu leedahay ninkaas sayxado uurka ii yeelo walaalkeed qori la maahanayo sowma jeed haye qori la maahanayo kiina qori la maahanayo le mar dambe ima dhihi karti adaa ilmaha leh meeqaad aragteen ah, labadi qor oo tolkii kale cilaayo lala warbarjooga sharcigaa lagu kala baxa warshi ka tale haye balkaasaa kitaabanka maraya ima dhihi kartaaba ilmaale ule wallah hadaan ku inkiri karin walaashe fauru yeesha calooja u buuxday qaa'inka ule kii kale waxaasuu keenaa musaafada ah, gabadhi miskiintaada la haday oo maanka iyo maskaxday caqliga laga hadayna meeshaanay booyeysa markay kitaabka naf siiyana ayadoo ilintu ka socoto aabeedna ilmu ka socotuu gacanta qabsay ama walaalkeed ama abtigii dulligaasuu ka shaqeeya nikaaxa musaafada wa minhaa waxaa ka mid a mafaasidda iyo dhibaatooyinka uu guurkaasu keeno suluuku bacdin gobolkood inuu maro dariiqatan wado wadado qabiixatan xun oo zinadiiba ka xun wa hiya an yujhida waa inuu soo rido aljaniina urjiirkii urjiirkii almakhluuqa ee laga abuuray min haadihi ariiqati ariiqadaas hadhow ilmiyaa la soo rido waa soo ma jeeda naf muuminoo la goynayo wey saqiirkaanu dembi ma leh mog ah, dembi ma lah hadhow shaydaankuna qofka kama haro marka hore below ku ridi marka dam ilaa uu gaalnimo kuubsado kaari ma hmm. markii horeto nikaas xunkaa ku rid markii dambena saqiir ha la dilay labadoodii ka shaqaynaya labadoodii yaa ka shaqaynaya saqiir in la dilo soo ma jeed wa minhaa waxaa ka mid a mafaasida waa in la soo rido an yujhada waa in la soo rido alkamiinu uurjiifkii almakhluuqu laga abuuray min hadihi ariiqati xataa laa yuclama si aan loo ogaan gabadhu in uur leedahay si aan loo ogaan ah. hadhowna maxaa kasii dambeeya balaayadu intaas ku joogime iiri balaayadu intaas ku joogime gabadhan aabadii hooyada inaanay u yaqaanin iskool hebelay u dhigataa ma jaamacad heble ila ma oge balaaya ka shaqaydo ilmaa lagu soo xaaqay gabar iyo wax ku dhow midna maaha sooma beriyaa nin la siyaala gabar yaraa noo joogto jaamacad shala dhammayd haye habeenka arooska habeenka subaxdii waa tana waa la wadaa ninkiyaa wada iga qabta waa iqiyaanteen ka tali maalin kasta waxaasad maqli gacantuu ku dheganya iga qabta khiyaano waxaad ka heshaan ad leedihi waxba ma ogeyn abi hooyada waay khiyaanay miga waxba ma og waxaasuu ka shaqeeya guurkan beenta hmm. waxaasuu ka shaqeeya xataa laa yuclama si aan loo ogaana ilmaha loo soo ridaa waqad yajuru inuu u jiidaa la arkaa haadaa ilmaxaaqidaanu ilaa mowti lmar'ati haweenaydu inay dhimato cidda nolosha mara badan waa la ah, isagoo saas u siday wiil islaamee aabbiyu hooyana ay u haystaan gabar jaamacad u dhigatay inta ilmihii ka soo xaaqay gaari isagoo ku sida nafta uga dhacay markaasuu daaqadda iska jaro iska deg darawalkiyaa la wareegay waryaa dhalay waryaa yaqaan muuqaalkan hmm. soo ma jeed wa minhaa dhibaatooyinka guurkaas waxaa ka mid a ah intishaaru zine zinadu inay faafto bi haadihi ariiqati dariiqadaanay ku faafeen dariiqada ashaydaaniyati shaydaanka loo nisbeeyey waa dariiqa shaydaan ah, dariiqa shaydaan wey waxa wey zine cadi inta iskaga sinaystaan ay hadhow hore io eebqari inta laysbarbariyo uu leeyahay anaa qaba anaa qabadhe anaa qaba aabbihiiyo loo wada tega haddee waa zine caadiga ku maandha gabadhan maadaa qaba ha anaa qaba haye gurigan ma garto isku nikaax markaasuu le haye isaroos tobana iskaga dhalayeen zinada hmm. ayaguna ma ogin isay isqabi ma gartaan war waxa weeyaan belo yaanaan ku noolaan imrigeenna mazinaan ku noolaanayna ma gartaan ma gartaan kaliya yastakfuruuna min annaasi walaa yastakfuruuna min allah dadkay iska qarinayaan ilahay iska qari maya ah, ilahay iska qari maya hmm hadda ka horaan anagoo musiibadaas ogeyn aan walaweyn muxaadara ku qabta masaafadan ka hadlaysa markaan dhammeeyey aanin soo istaagin wuxuu yidhi shiikh weli ma ogid u yidhi meeshay dhibaatadu gaadhsiisanta ah, anigu waxaan ka mid ahay xiri jiray gabdhaha oo hadda toobad keena haddaan ilahay uga toobad keenay wuxuu yidhi adu waxaad kaa gabar la soo xaday maba jirto hadda soo xadiddii waa la yareeyey ciyaalsiyadu waa noo timaada wy boqol kun laba boqoloo kun iyo siddeed gabar la yidhaah buugga qor inaad igu nikaaxiday uu leeyahay hadaa igu nikaaxin maba rabe buugga le igu buuggan ugu qorayna inta lacagta jab siisan waa laga tagay hadda wixii beenbeentaa cad hadhow iskala tumanaha hmm. marku ayaan la tunto oo ilma soo baxaan ay isku boo ku booydo qaarkood waxay leeyiin war naga tag ziro iyo ha iskugu kay darin iyo naag aan qabin in weligii la noolaadeen dembi intii hore ay igu filan qaaraa xoogaa beer jilca markaasuu leeyahay haye waa ku qaba hadda haddii aabahooyna yidhaahdaan waxa wey yaa isku kiin xidhayna buugaan kusoo qoray maalin beenbeen fiyaan aadayn markaasa xor aabbihii hooyadii markii loo tago ay leeyihin ha ma isqabtaan ha iswata maandhow maandhow gurigayso ku ducaynayna wa xaaraani kala yihin xataa beenbeenna soo maray saasay wuxuu ihi toban iskaga dhalaan taas markaan arkaan ugu toobad keenayo oon idhi ilaahu ha igu dili ilaahu ha igu dili ka war waxaasay ka shaqeyn waxaasay ka shaqeeya ina lilah wa minhaa dhibaatooyinka masaafo waxaa ka mid a ah intishaaru zina zinadu inay ku faafto bi haadihi ariiqati wadadan dariiqadan ashaydaaniyati shaydaanka loo nisbeeyey fa idaa waqacati zina zina markay ka dhacdo bayna rajulin nin iyo wamra'atin haweeney wa xadarat ilmar'atu haweenaydu ay uraysato wa carafa ahluha eelkeedu ay gartaan iddacad waxay sheeganeen annahaa tasawajad inay nin guursatay anuu walowlaa haada nikaaxu hadda nikaaxaanu jiri lahayn alfaasidu faasidkaa lamaa tajara'a kuma dhiiradeen axadun qofna an yaddaciya inuu ku sheego nikaaxa nikaax fii zina zino ma ku dhiiradeen qofna laakiin beenbeentaasaa la yaqaan markaasaa zinadii o dhan beentaas laga dhig lianna nikaaxa nikaaxa asaxiixa saxiixa yaclamuhu waxaa og alweliyu weliga wa yuclanu waa la iclaamiyaa nikaaxa xalaasha gurbaana loo garca soo ma maan arki nabi maxamedaa yidhi sal اlahu alay slam faslu maa bayna alxalaali wاlxaraami addufu wasaw xalaasha guurka ah iyo xaaraanta waxaa lagu kala gartaa gurbaanka iyo mashxeradda gabdhaha ah, gabdhaha maaragtay alalaasaya gabdhaha maaragtay baranburaya gabdhaha gurbaanka garaacaya calaamad waxay u tahay xalaal ah, maxaa yeele somaali waxay hahdaan lama qariyo aroos xalaala gurbaana la garaaca dumarkiiya baraanburayaan waa ka mashxaradaan waa kaasa xaaraan laakiin waa la qarina yaan aabbay aragna yaan hooye arag ah. soo ma jir cayaarxaa habeenkii loo tumaa haddaan wax ku jirin soomaaliha alhayska hal oo qarina haddaan wax ku jirin balaa ku jirta soo ma nabiguna wuxuu leeya xalaal iyo xaaraan guurka waxaa lagu kala yaqaanaa gurbaanka iyo codka gabdhaha mar haddii gurbaan loo garaaco gabdhuhu ka calaalaaseen xalaal wey waa meel guur rumow ka jiro ah. laakiin haddii aad maqasho qari gaariga xagga mari waddadaas qaraabadeedaa taagana iga leexi eber wey xalaal looma socda xaaraama loo socda xaraama loo socda wuxuu yidhi shiiku lna nikaaxa saxiixa nikaaxa saxiixa yaclamuhu waxaa og alweliyu weliga welig waa ogi wa yuclanu waa la iclaaniyaa falaa yasunu ma fududa alinkaar wala takdiibu fiihi in la beeniyaana ma fududa ha gabar fiiri waxa weeye markii la doonayey ninkii adeerayaashiisa saaxiibadiisa tobanay ku yimaadeen gabadha darkii bixinayana labaatanay ku yimaadeen dariskiina waa ka soo qayb galay halkaasaa lagula nikaaxay hadhow ma dhihi karaa ilmahan melihi anuu ma guursan gabadhaan ma dhici karo gabadhaan anigu weligay ma guursan miyuu dhihi karaa maya ma dhihi karo marka xalaashu waa taasa sidaasaa ilaahay rabaa Hmm. sida ilaahay raba waa sidaas cad oo aan la qarayn bikhilaafi haada alkhadfi dafidaana khilaafsan sidaas dafidan inta gabdha dafidaaho saas waa ka duwanta iyada waa uu ku inkaraa ah hadhow bikhilaafi haada alkhadfi dafidan ayaa sidaas khilaafsan iyo walikhfaai qarinta almusama lagu magacaabay binikaaxi nikaaxa lagu magacaabay kadiban wazuuran waa been iyo been abuur ee nikaax maaha Ah, masaafa nikaax maahane magacaas in la siiyo la yidhaha guuh aba been abuur waa kadib waa been abuur wazuur waa been abuur cala almar'ati haweenayda waajib waxaa ku ah haweenayda almuslimati muslimadda ah an tardaca inay ka fogaydo ay tunaziha waa inay ka fogaydo an tardaca inay ka fogaydo binafsiha nafsadeeda can haadihi اlmuhlikaat waxyaalahaas halaagyaalka gabdhaha muslimaadka ah waajib waxaa ka ah halaagyaalkaas inay ka cararaan shanlaytay ku dambaynayaan gabadha miskiinta ah caqligeedaa la dafin waxay shanlaayeen maraan hanlayta wax u tarayn maraan shanlayta wax u tegin ayay shanlay doontaa waxaa la rabaa intaysan godkaas ku dhicin inay waxgarato oo ay ka cararto oon dabinka shaydaan loo dhigin taas ayaa la kaas ayada aabba walbaana gabadheediisa u digo hooyo walbaa gabadheeda u digto oo ilayaan dabin shaydaan kuu dhigan qofaan kuu furi doon yuu kuu rari qofaan kaa naxayn dadnimadaada ka naxayn diintaada ka naxayn yuu ku saban dhantaada annagaa ka shaqaynayne way waalidku saas yidha kugu danaysamayna adaan kuu danaynayna waa waalidku gabdhaha yidhahdaan oo gabdhaha yararkaa caqligoodu kuma filnee waa in laga celso laga waardiyeey laga waardiyeyo hadhow aday kugu dulbooy ceertuna aday ku saaranta ayadana waa saaranta xaad u qaban karta waa raba marka hore gabdhaha in wax la baro oo layha guur wuxu maaha waa been adaa lagugu dila naftaadaa lagu dila sharaftaada lagu dila akhlaaqdaada lagu dila mustaqbalkaagaa madoobaana gabar xalaa la oroso subaxdii la soo celiya ma sharafa maxay qiimaha leeda waa inay dhimato uga roon soo ma jeedi marka waxaas waxaa rabaa intaysan dabin gabadhu ku dhicina yaryarka yihiin in lagu sii tarbiyeeyo oo loo sheego oo aabbuhu u sheego hooyadu sheegto dugsida laga sheego masaajida laga sheego dumarka la ilaaliyo la waardiyeyo dandaradaas laga ilaaliya la raba tanbiihuu yidhi shiiku man qofkii tasawaja ku guursamay bi haada nikaaxi nikaaxaas alfaasidi faasidkaa jaahilan xaalu jaahil ka yahay bilxukmi xukunka asharci sharciga isagoon ogeyn inuu baatil oo guur moodaya qofkii waxaas ku guursaday oo nikaax ku guursaday man tasawaja qofkii ku guursaday bi haada nikaax nikaaxaas alfaasidi faasidkaa jaahilan xaalu jaahil ka yahay bilxukmi sharciy fiihi nikaaxa dhexdiis xaalu aad xukunka sharciga famaa caruurta tawallada ka dhasha minhu guurka nuucaasa oo min owlaadin caruur ah yantasibuuna ilayhi waa usoo nisbo sheeganayaan waclamaa ilmada dhan waa isku waafaqeen ilaahay diintiisu waa naxariis maadaama dadku ka jaahil yihiin caruurta ma ah dadka oo diinta dadka ka isbaaraysta a ah, waxay yidhaahdaan marka la yidhaha masaafadu waa baail waxay is leeyihin dadku yay qaadan diinkaas markaasay leeyihiin waalaa laydinku sheegaa idinkaa ku dhashay masaafe ogaadahe aabbayaalkiinaa ku dhashay war ma akaydaan war waalaa lagu sheegay dadkii qof ku sheegayna ma jir diin ku sheegaydana ma jir diintana waa naxariis soo ma jeedi nin aan ta nabiga hortiisa ku tukado salaadii qaldo nabigu waa baray hadda kadib saanuu tukuyo dhammaan salaadda horuu tukan jira soo qallee marna oo ka jaahiltay diintu waa naxariis marka qofkii awal sidan ku guursaday carruur ugu dhalatay carruurtiisi waa u sax asaguna ma kaliya maxaa la rabaa markuu ogaado gabadha kuma xirnay ha ka fogaado hadda ha guursado ama ha ka waa gabadh islaameedda laakiin intuu jaahilka yahay waxa weeyaan waa loo cudurdaara soomaalida waxay dhahan allow wax ogayn ha cadaabo alla maba cadaaba fiiri ninaan wax ogayn alla wax cadaabo ilahay waa alla naxariis badan marka dada wax ogeyn weeye dadka sidaas ku dhacay wuxuu yidhi walaa yajibu waajib kuma ahan calayhi ninka sidaas ku guursaday xaddu zinaa xadkii zinada kamaa huwa shanu sida arrinku uu yahay fii nikaaxi shubha nikaaxa shubhada arrinkiisu waa saas ninkii saas gabadha ugu galmado ilmaha uga dhalay ladhiba waa zinaysa hayla zinayse isma lahayna guursu islahaa sidaanu guur u yiqiin soo ma jeedin xirtay oo qamiis u gashado meel u fadhiistay soma jeed ee miskiinkaan isma lahayn sinayso saas darteeda ilmihiisuna oo xalaal asna ma dambaago xadna laguma leh keliya maxaa la rabaa markay masaladu u caddaato uu ilaahay uga baxo markaasaa laga raba amaa bacda cilmihi markuu ogaado ka gadaal fa calayhi waajib waxaa ku ah an yacqidaha inuu guursado caqdan guur saxiixan oo saxiixa an yacqidaha waa inuu nikaaxsado caqda nikaax saxiixan saxiixa imaam shaafici kitaabkiisa umkaay oo sawir qoray wuxuu uga hadlaa hadduu marka hore guursado weli la-aan kadib gabadha weligeed aabbeed oo kale aayire ma isguursataa raalliyanka ah iska ishayso waxba u tari maydo maxaa yeele sawnabu ma dhihin waa baail haddii aabbuhu baadilkii raalli ku noqdo baadil raalli ahaansha wax kuma taro waxaa la rabaa in la guuriyo nikaax cusub oo aan asagu baail ahayn waa in lagu guuriyo ee midkii hore hadduu baaila ah, haddii aabbihi yidhaahdo aandhow iska hayso xoogaa xaaluu geey ah, adeer gogoldhaafkii aan ku samey iyo qaladkii aan kaa tillaabsaday waa tanaa kaasu hayabis wey raalliyanka ah ahay shay xaaraana xalaal kama dhigi karo baail xaq kama dhigi karo ee waxaa la rabaa markaan inuu guursado guur xalaal ah oo aan baail ahayn oo nikaax cusub la rido taasaa la alxadiiu saabic waalaauun haadaa maxaluhu xadiiska soddon iyo toddobeeya kan waa meeshii looga hadlaayey warawa xaakim xaakim wuxuu ka wariyey can xusayn bni mixsan raximah llah qaala wuxuu yidhi xadaatnii waxay ii sheegtay camatii eedaday xadaatnii camatii eedaday xadaatnii camati eeddaday waxay ii sheegtay qalad inay tiri ataytu nabiya nabigaan u tegey sal allahu calayh wasalam fii bacdi alxaajati danaha gobol ka mida dhan aan ka lahaayaan nabiga ugu tegey fa qaala nabi wuxuu yidhi ayu haadihi ah, tanu waa midna adaatu baclin anti ah, amas ey haadihi mid daanay ah haadihi waa markaas midda haadihi midaane adaatu baclin ma mid nin leh aad anti adugu ta nin ma leedahay su-aashaasaa nabigu weydiiye ah, haadihi midaane adaatu baclin ma mid nin lahaata anti adiga qultu waxaan idii tihi nacam haa ninaan leey qaala nabi wuxuu idhi ninkaaga saad u tahay ma u roon tahay ma addeecdaa ma u naxariisataa ma seed ku tahay mase waad caasidaa waad khilaaftaa waad caraggelidaa waad dhibtaa seed u tahay ninkaaga qaalad waxay tidhi maa aaluuhu ninka kama gaabiyo ilaa maa cajastu canhu waxaanan awoodin maahan waxaanan awoodin maahane wax allo waxaan awoodo waan ku adeecaa waa ugu roonaadaa waa ku ilaaliya saasaan ku ahayd wax awoodo oo wanaaggiisa kama gaabiyo saasaan idin qaalad waxay tihi maa aluuhu gaabiyo ilaa ma shay maahan cajaystu canhu aan ka cajisoo kari waayey qaala nab wuxuu yidhi fa ayna anti minhu halkeed ka joogta ninkaaga halkeed ka joogta qof qiimo badan wanaag badan miyaad agtiisa ka ta mase qof oo daalimad ah oo dhibta oo shar u u arkayaad agtiisa ka ta fa inamaa wax kale maan huwa ninkaagu jannatuki waa jannadaadii hadaad addeecdo adoo salaada ilaahay tukada ramadaanka som hadaad ninkaaga addeecdo waa jannadaadii waa sababkaad jannada ku geli laheed wa naaruki ninku waa naartaadii hadaad dhibto aad caasido amarkiisa dibto dhibadhibaydo ka daba wareegto waa dariiqaad naarta ku geli marka maanta ka fiirso ninkaaga meeshaad ka joogto gabar kastoo muslimada saasaa nabigu yidhiye waa inay saas nafteeda weydiidaan gabareey ninkaaga halkaad ka joogta gabar kastoo muslimada su-aashaas inay isweydiidaan ilaa nabigaa weydiiyey nabigana waxaa dadka loogu soo diray dadka inuu u soo ma jeedi ninkaaga halkaad ka joogta ninku waa jannadaadi ama waa naartaadi waa jannadaadii haddaad ilaalido xaqiisa aad adeecdo karaamaydo waxa weye wanaag kula noolaato waa dariiqaad janno ku geli lehed daad ka daba wareegto rafaadido aad khilaafto aad khiyaanto waa dariiqaad naarta ku geli lehed adaad khiyaanto maxaana khiyaanada ah? wax allo wuxuusan raalli ka ahayn haddii gurigiisa lagu sameeyo waa khiyaano wax alla wuxuusan raalli ka ahayn oo aan ahayn wax ilaahay amray wix ilahay amray haduu diidan yahay de laga yeeli maayo ilaahay wuxuusan raalli ka ahayn gurigiisa ku samaydo waa khiyaan waa khiyaan gurigiisa waxaa ka dhigtay guri dadka lagu dilo dadka makri looga maleego guri dadka lagu xanto gurigiisa waxa weeyaan heesaha iyo muusiqa meel lagu dhagaysto meel beleda looga shaqeeyo waxa wey waxaasna waa khiyaan waa naftiisiyaad khiyaam isagiyaaba maki u maleeg maalkiisiyaad khiyaam waxaaso dhan waa dariiqii naarta marka gabar kastaa su-aashaas nabigu weydiiyey ha isweydiido hooyo walbaana gabadheeda xadiiskaasa u dardaaranto nabigu uu baray dadka aabba walbaana gabadhiisa u dardaaranto rawaahu xadiidka alxaakima wariy fi lmustadrik wasaxaaxa waa saxiix yeelay raqamka laba kun toddoba boqol lixdan iyo sagaal wa waafaqahu dahabiy xaafid dahabina waa ku waafaqay xadiisku inuu saxiix fiihi xadiidka waxaa ku sugan oo laga qaadanaa an turaaciya almar'atu haweenaydu inay ilaalido xaqa zawjaha ninkeeda xaqiisa calayhaa korkeeda xaalu ahaaday xaqa ninkeedu ku leeyahy waa inay ilaalido wa an tuxsina waa inay u samafasho ilayhi ninkeeda wanaag waa inay u samaydo ixsaan u samaydo wa tajtahida waa inay ku dadaasho fii daacati daacaddiisa fii maa shayayna ku adeecee laa macsi fiihi uusan ku sugnayn waxa ninka gabadhu ku adeece waa waxaan alla lagu caasinay wixii allah lagu caasinaa qofna lagu adeecin wa ana daalika ninka oy adeecdoy ku dadaasho min asbaabi dukhuuli ljanna jannada geliddeeda sababaha keenay ka midta alxadiiu haamin waalaauuna xadiiska soddon iyo sideedeeye hada maxalu warawaa muslimu imaamu muslim wuxuu ka wariyey can abi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sal allahu calay wasalam inna min ashari nnaasi dadka kuwa ugu shar badan waxaa ka mid a ah cindallahi ilahay agtiisa ilaahay marka la tago ilaahay hortiisa dadka ugu shar badan waxaa ka mid a ah mansilatan xagga derajada qofkaas la gey doono meesha lagu ridi doono dadka ugu sharta badan waxaa ka mid a ah yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha arajula nin yufdi wa tufdii ilayhi ayadiina waa u galmoon uma yanshuru wuxuu faafinaa sirahaa sirteedii dadka aakhira marka la tago beleda la kulmi doona ee cuquubada waaweyn la kulmi doono ee meelaha dadka la gelinayo meesha ugu shar badan la geli doono waxaa ka mid a ah, ninka iyo xaaskiisa markii jimaac ama galmoosha dhex marto qofkii dadka kale uga sheekay qofkii dadka kale dhawaah muslima wey oo saasaan yeelnay iyo saasaan yeelnay wey waxaa naarta lagu gela ee waa kulanay ma ahan waxaa naarta lagu gela saasaan yeelnay qaabkaasaan yeelnay haweenaydaa sheekayn ama ninkiiaa ka sheekayna marka nabigu wuxuu yidhi inna min ashari naasi dadka kuwa ugu shar badan waxaa ka mid ah cindallahi ilah agtiisa ku shar badan mansilatan xagga derajada yowma alqiyaamata macnaha meel shar badanaa la gelinaa wey waa naar nacuudu billahi min annaar arajula ninaa ka mida yufdii gaaraya ilaa marati haweentiisii u gaara waa u galmoonaa wey wa tufdi ayaduna waa gaare ileeyihii ninkii waa u galmootay wey uma yanshuru wuxuu faafinaa siraha rawaahu muslima wariye raqamka kun iyo afar boqol soddon iyo toddoba qaala almunaawiyu cabdira'uuf munaawi wuxuu yidhi raximah llah fii fayd اlqadiir kitaabka la yidhaha faydulqadiirka wuxuu ku yidhi cabdira'uuf munaawi raqamka laba kun afar boqol toddobaatan iyo toddoba qowluu yidhi yufdii wuxuu gaaraa ilaa mra'atihi ee yasilu waa gaaraa ilayhaa haweenta istimtaacan ku raaxaysi fahuwa yufdiiga fahuwa yufdiigu kinaayatun sarbeeb weeye caniljimaaci galmooshadiyaa la sarbeeba wa tufdii ilayhi iyaduna waa gaaree ey tastamticu bihi waa ku raaxaysane wa aslu asalkiisa kelimadana min alfadaa'i bannaanka laga keena wa qaala cabdira'uuf munaawi wuxuu ku yidhi raqamka iyo o wa daahiru sida muuqata analmar'ata haweenaydu ka rajulu ninka lamid siday ninka xaaraam uga tahay inuu sheekeeyo oo wixii gobasha ku dhex maray xaaskiisa uu ka sheekeeyo haweenayduna waa la midoo saasay xaaraan uga tahay fa yaxrumu waxaa xaaraan ka ah calayhaa haweenayda ifshaau sirihi sirtiisa inuu faafido sirihi ninka sirtiisa inay faafido calى almarati haweeneyda marka waajib waxaa ku ah allaa tufshiya inaysan faafin sira maa shay sirtiisa yajri dureersana ama ka dhaca baynahaa ayada iyo wa bayna sawja ninkeeda oo min alistimtaaci isku raaxaysi ah waljimaaci galmoosho ah iyo wanaxwi daalik wixii lamida alxadiiu taasic waalaauun warawa lbukhaariyu bukhaari wuxuu ka wariyey can ummi salamata radia allahu canhaa qaalat ummu salama waxay tidhi dakhala calaya nebiyu nabigaa ii soo galay sala allahu calayh wasalam walxaal cindii egtayda mukhanafun ninka oo dumarka u dhaqdhaqaaqa eg u socodka eg uu agtayda joogo mukhanafku ay dumar waa ninka hadalkiisuna hadalka dumarka u egyahay dhaqdhaqaadkiisii socodkiisuna socodka dumarka u egyahay marka raggii waa labo nin waa nin caadi oo dareen leh oo dumarka dareemaya qofna waa qof sawir hal caqli lagu arago waxa weya gacantaas iyo bawdada ma kala yaqaan wax dareema male wax dareema male ninku hadduusan wax dareema wax fahma aan la ousan waxaweyn ajar iyo bawdada iyo gacantaas kale oqoon gabadhu ka xijaaban iska tuugsanayo laakiin tuugsado caadiya maaha waa sawir tuugsada dadka tuugsadaa badankoodu reeraynay mid aan xabad fahmayn hadduu yahay oon wax dareema lahayn gabadhu ka xijaabami soo ma jeedin sida aayaddii suurat nuur sooma ka xijaabamiya gabadhu soo ma jeedin laakiin geedkan doqondoqonba ha ahaadee hadduu dareen leeyahay gabadha waa inay ka xijaabato ninkaan marka asagoo caag fadhiya umusalama nabigu u soo gala waana mukanaf sida dumarka u hadlaa sida dumarka usoo socona waxaa dhici karta marka in la ysa ma ogo iska miskiinka lamana ahan karo waaba mid qataraba fiiri dakhala calaya waxaa ii soo galay annabiyu sala allahu calayh wasalam walxaal cindii agtayda mukhanafun mid mukhanafah oo dumar u eg uu joogo fasamicahu wey meeshaas lafdigu tadu kuma jirto fasamicahu nabigaa maqlay wey isagiyo hadlaayaa nabigu maqlay ta male fasamicahu nabigaa maqlay isagoo nin kale la hadla oo le haddaad meel hebla tagto oo meeshaas ilaahay idin furo gabadha ina hebela raagso gabadhaasaan ilaa iyadoo xijaabnaynu ah gabadha ina hebela saasay uga tahay ilaa waa baha tiya nabigu maqlay iiri wuxuu la hadlaa marka muxanafkii cabdullaahi bnu abi umay fa samicahu nabigaa maqlay yaquulu xaaluu ku leeyahay licabdilaahi bni abi umaya cabdilaahi ibni abi umaya wuxuu ku leeyahay yaa cabdallaahi cabdullaahiyow ara'ayta waxaad iiga warantaa in fataxa allaahu calayka daa'if haddii daa'if ilaahay kuu furo hadduu berri iniin furo muslimiin haddaad tihin ara'ayta iiga waran in fatax allaahu hadduu ilaahay idiin furo calaykum korkiinna addaa'if hadan berri fa calayka waxaad laasimtaa hood qaadataa bibnati khaylaan khaylaan ninka la yidhaha gabadhiisa gabadhaas iyo kaa fakan gabadhaas maxaa yeelay fa innahaa gabadhu tuqbilu waxay la soo qaabishaa biarbacin afar wa tudbiru waxayna la sii jeesataa biamaani sideed gabadhaasi kaa qofka marka uu cayilo caloosha waa isku laalaabmay soo marka hal laab hadday laabanto caloosha geeskaasi ka bilaabayna kalidaas ilaa kalida kale tegay waa hal xabo laab kaloo ka hooseeya laab kaloo ka hooseeya afartaas afar markay soo jeedo marka afar laabay noqon soo maaha hadday sii jeesato sideeduu noqona maxaa yeele laabkaanu geeskaana waa gaahay kallida geeska kalena waa gaahay mid walba laba dhinac ka muuqana marka wuxuu idhi gabadhaas hadday soo jeedana afar ay la soo qaabileen hadday sii jeesatana sideed war taas way kaa fatan waa gabar naaxday marka ninkaas waa nin khatara ah, waxaasa ah, marka waa eberi kaas marka gabar inuu arko iyadoon xijaabnayn lama ogol qofka nincaas ma la ogola waa nin caadiya ah sooma jeedi oo haddana faasiqa oo gabdhihii islaameed tilmaama marka lama ogol wa qaala nebigu nebigu wuxuu yidhi nabigu markuu ogaaday markuu ogaaday ilaa mogta dadkii la yii yaan laga xijaa aw itaabiciina ayri ulilirbati taas eeda mogta aw itaabiciina ayri ulilirbati min arijaali dadkan laga xijaab waxay ahayd kuwa uun cunto guriga u yimaado wax dareena lahayn aanu dareen inta leeyihin faasiqnay wa qaala nabi wuxuu yidhi sal اlahu alيه wasalam laa yadkulna yaysan u soo gelin haaulaai kuwa nuucaana calaykunna korkiina nimanka nuucaana laa yadkulanna laa yadkulanna yaysan u soo gelin haaulaai kuwaan calaykunna korkiina idinkoon xikadna wariyaynin arag ag fariisi iyo kanuma leh rawaahu bukhaariyaa wariyey raqamka afar kun saddex boqol labaatan iyo afar waqad rawow xadiidkan bukhaari waa ku wariyey aydan noqoshee fii raqamka shan kun sideed baabu ikhraaji lmutashabihiina binisaa kuwa ciyaalsiiyada ee dumarka isku ekaysiiya in laga bixiyo laga cayriyo min albuyuuti guryaha ah, baabkaas u qabta kuwa mutashabihiinta ee dumarka isku ekaysiiya kuwaas guryaha in laga cayriyo ah, guryaha in laga cayriyo ah, guryaha in laga cayriyo taxta baabkaan u qabtay baabu ikhraaji lmutashabihiina jijimu ah, xihana gacanta jijimu ka xiha dhegtu dalooshana waxa wey markuu hadlaayo si niqniiqu u hadla kuwaasoo kale waxa raba magaalada inta laga cayriyo la yidhaha jumcada imaada tuugsada waxaad ku noolaataan duurka ku noolaada wax dad la noolaa kara ma tiidiin baabu ikhraaji lmutashabbihiina ragga isku ekaysiiya in la bixiyo binisaai dumarka isku ekaysiiya min albuyuuti guryaha waa in laga bixiyo qaala alxaafid ibnu xajar wuxuu ku yidhi fatxulbaariga raqamka xadiidka shan kun laba boqol soddon iyo shan walmukanis haddii nuunta la hoos dhigo walmukanas haddii la kor dhigo labaduba bannaan walmukhanisu bikasri nuun nuunta in la hoos dhigo wa bifatxaha iyo in la kor dhigo man qof weeye man nin weeye yushbihu uu u eg yahay khalquhu an annisaa'a dumarka fii xarakaati dhaqdhaqaaqiisa wa kalaamihi hadalkiisa ayri dalia iyo wii kaleba qowluu yidhi tuqbiru waxay la soo qaabila gabadhu biarbacin wa tudbiru waxay la jeesana biamaanin sideed qaala ibnu xabiib wuxuu ka wariyey can maalik macnaahu waxay tahay anna axkaanaha cukna waxa weeyaan waa laabka caloosha caloosha markay laabanto a anna ackaanaha gabadha laalaabyaalkeedu yancadifu waa ku laabmaa bacduhaa gobolkeed calaa bacdin gobolka kale wahiya hiya ackaanta fii badnihaa caloosheeda arbacu daraa'iqa waa afar wado afar waday noqoneen wa tabluqu waxay gaareen marka atraafuhaa darafyaalkeedu ilaa khaasiratiha kallideeda fii kulli jaanibin dhinac kastaba arbacuna ka soo bixi marka dhinacaan afar dhinacaan afar sideed axkaamta xadiidka laga qaadana wa fiihi waxaa ku sugan xadiidkan ibcaadulfasaqati faasiqiinta in la fogeeyo wa darduhum in laga caydhiyo canilbuyuuti guryaha lianlaa yasifuu si aysan ugu tilmaamin annisaa'a dumarka iyo walbanaati gabdhaha ila rijaali ragga si aysan ugu tilmaamin gabdhii hadday xijaab la-aan arkaan adow raggay marka waa inaysan arag gabdhahoon xijaabnayn oo guryaha laga caydhiyo wayustafaadu waxaa laga faa'iidaysanaa min hadaa xadiidkan fiiriya xadiidkan annahyu in la yska reebo can xuduuril amaakini meelaha in la tago allatii meelaha yaxduruhaa ay imaanayaan alfusaaqu faasiqiinta aroosyada huteelada lagu dhigaa yaan laga qaybgelin oo macnaha xumaanta lagu samaynaya haddii aan xumaan lagu samayni kama hadlayno oo guriga kama duuna hoteelka baan xumaan lagu samaynayn laakiin kuwa xumaanta lagu samaynayo ee cayaaraha shaydaan ee fisqiga laga cayaarayo ee waxa weeyaan sawiradu ka jiraan yaan la aadin halaiska daayo yaan la aadin guryaha laftirkooda hadii arooskii fisqi ka jiro qof waa inuu ka tago waa inuu iska ilaaliyo hadduusan ka tegi jirina gabar muslimada uma banaan xijaabkeeda inay ku dhigto guryahaas ay iskugu imaanayaan dadka faasiqiinta iyo dadka fiican haddii meeshai gabdho fiican bis ay joogaan gabadha xijaabkeeda waa dhigi karta laakiin meel ay iskugu imaanayaan dad faasiqiin ah dad fiican bay xijaabkeeda dhigto faasiqa arka gabar faasiqada arke hadhow markaasay u tilmaamay rag amase sawirayba ka qaaday ayadoon iska jiri hadhow sawirkaasa waxa weeye inta la gelina gabadhi fiicneeda xijaabneed waxa weeyaan dicaayadeeda iyo caydeeda meel kasta la dhiga iyadoon iska jirina sawir la sawira haddana dadka sawirka u fududiya mobil kastuu ku dhegay qofku hadduusan ka baqay waa bala la fududeeyey saas darteeda gabdhuhu waynaysan xijaabkooda dhigin meelaha dadku iskugu imaanayo oo dadka xun iyo dadka fiican iskugu imaanayan waynaysan dhigin oy xijaabkooda ku taagnaada haddii gabdho wanaagsan oo muslimaadoo fiican kali ay meesha joogaan gabadhu inay xijaabata waajibkuma laakiin meel dad xun iyo dad fiican isugu imaanayaan waa qatar mid faasiqaa arka ama mid faasiqada ama iyadoo la iska jirin la sawira hadhowna dicaayadeedaasaa suuqa la dhiga subxaana wayustafaadu waxaa laga faa'iidaysana min haadaa xadiidkan annahyu in laga reebo dadka can xuduuriilamaakini meelaha in la tago allatii meelaha yaxduruha ay imaanayaan alfusaaqu faasiqiinta alladiina kuwaasoo yukhaafu minhum laga cabsanaa an yubshuu inay faafiyaan asraara nisaa'i dumarka siraryaalkooda walaa siyamaa waxaan ku sii jirin fii zamaanina waqtigeennaan alladii waqtiga kasura ay bateen fiihi waqtiga aalaatu nashri alfasaad aaladaha lagu faafiyo fasaad ah, facebook la dhigaa lagu leey balaayaa la gelshaa lagu leey meelo shaydaana laga tuura ah, aaladaha fasaadka lagu faafiyo aad u fudud haddeer faaltaajtanib ha ka fogaato marka faaltaajtanib ilmar'atu haweenaydu ha ka fogaato can wadci xijaabiha xijaabkeeda inay dhigto filxafalaati xafladaha allatii xafladaha taqacu ka dhacayda fiamaakini meelaha alcaamati guud meelaha dadku iskugu imaana meelaha dadku isuguma allatii meelahaasoo yaxduruhaa uu imaanayo asaalixu qof feecan wadaalixu iyo qof xun kalcursi sida arooskaoo kale iyo wanaxwi wixii fa kaiira ma in badan ya'khuduuna faasiqiintu waxay qaadanayaan suurata gabadha masawirkeeda ayagoo iska jirinay sawiraya qaarna hadda ayagaaba u diyaara in la walxaal ayay sawirayaan hiya gabadhu hayru muxtajibatin aysan xijaabnayn uma yunshiruunaha way faafinayaan fii wasaa'il iclaami isgaarsiintay ku faafinaya marka oo facebook balaayo meel daran dhigaya isgaarsiinta asariica ee degdega almufsidi ee wax fasahaadiya alxadiiu arbacuuna xadiidka afartaneeyo haada maxaluhu warawa lbukhaariyu wa muslimu can cabdilaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal cabdulahi bn mascuud wuxuu yidhi lacana allaahu ilaahay hal naclado naxariista allaha ka fogeeyo alwaashimaati gabdhaha isdurdura waashimaad waxa weeye gabadhii waxay rabtaa bar inay isku yeesho meeshii marka iyadu ay rabtay meesha labada indhood u dhaxayda ha ahaato meel kale ha ahaato meesha cirbada laguda dhiig markuu ka yimaado ay ay og yihiin dawaay og yihiin ay ku shubayaan baray noqon marka meeshaas baray noqone gabdhihii hore gaaladaa sama jire waana xaaraan ma banaano waa taqyiiru khalqillaah waa amarkii shaydaanka ah, walaaamurannahum fala yuqayirunna khalqallah waa midii shaydaanku ballan qaaday ballan waxaa igu hir inaan amar siiyo oo ay bedelaan sidii alla u abuuray gabdhuhu ah, sidii alla u abuuray inay bedelaan marka gabdhaha isdurdura maclad allaha ku rido walmuutashimaad kuwa la duro oo durida lagu sameeyana lacnad allaha ku rido waxaa riwaayadaha badankoodu ku soo arooreen walmustawshimaad kuwa dalbada in la durduro kuwaasna lacnada allah ku rido oo yidhaahdo hanala duro walmutanamisaad kuwa sunniyaha xiidha naclad alla ku rido mutanamsimaadku waxa weeye tintaas isha ka koreyda sunniyaha ayay xiirayaan hoos inay yareeyaanay rab oo galoolanay ka dhigaya bil oo galoolan waa malcuunad gabadha saas yeesha gabadha qoraydo xiiraydan oo nacal qabto kale ma banaano wlmutanamisaat kuwa sunniyaha xiira lacnada laa kurido wlmutafallijaat kuwa ilkaha kala fogeeya fanaxda isku yeera midaa meelteed waa la fanax la u laba irigaa la kala fogeyna dhexdanta laga qoro fanaxdaasaa qurux loo arka sida alla u abuurayaa la fool sidaana la qurxoon nacalad allaha ku rid maxay saas u yeerayaan lilxusni wanaag oo quruxdoon wey lilxusni qurux raadi gabdhaha jirkooda u bedela qurux raadi naclad alla kuri almuqayiraati ee bedela khalqallah abuurista allay bedelaya ayagoo qurux raadina wadakara cabdulahi mascuud wuxuu sheegay ana nebiya nabiga sala allahu calay wasalam nahaa inuu reebay can daalik nabigaa lacnaday gabdhaha saas rawahu xadiidka albuhaariya wariyey afar kun sideed boqol sideetan iyo lix muslimna waa wariyey laba kun boqol labaatan iyo shan fa fiihi xadiidkan axkaamta laga qaadana fa fiihi xadiidka waxaa ku sugan annahyu in layska reebo can taqyiiri khalqillaah ilaahay siduu u abuuray in la bedelo abuuristi alle in la bedelo can taqyiiri khalqillaah abuuristi alle in la bedelo daraban ayadoo la lilxusni wanaag iyo waljamaali qurux ayadoo la raadina gabdhuhu inay sida alla u abuuray badelaan wayadkulu waxaa soo gelaa taxta haadaa xadiidkan hoostiisa kullu taqyiirin bedelid kasta likhalqillahi ilaahay khalqigiisa la bedelo tacaala alla waa sarreeyaae bedelidaasoo lam yakun aan ahayn calaa wajhi tadaawi isdaweyn qofkaan haddii waxa weeyaan nabar ku dhaco ama qalliin lagu sameeyo daweyn waa masalo kale Ah, waa banaanta ah, waa jirada iligaa jirada waa laga baxshay eh, dhib male laakiin in jirka la bedelo ayadoo qurux la raadina waa midaas midda xaaraamta walaa calaa maa shay ayadoon ahayn adinahu shaaricu shaaricu u idmay ayadoo wax shaaricu idmay ahayn oo isdawayn aan ahayn jirka in la bedelo taas way midda xaaraamta jir bedelidii waxaa ka ah kalwashmi isdurduridda isturduridda isturduridda wanamsi sunniyaha timahaas isha korkooda ahoo la xiiro walwasli tinta in lagu xidhiiriyo laydhaha dheer ay leedahay wa tabyiid iljildi maqaarka in la caddeeyo dawowta la isticmaalo la iscaddeeyo in la iscaddeeyo in la iscaddeeyo qiso cajaa'ib le waxa wey way ku habboonaaneed inay ilaahay ka baqaan intaan ilaahay adduun iyo aakhira ku cadaabin sheekha maalindhayd wuxuu nooga sheekaynayey gabar saddex boqoloo doolar ku bixiday hallay caddeey barked meeshaana lagugu ridaya halayn adiga dhanba waxa weyn afrikanimada waad ka baxaysa lacagtiyaa laga qaatay wixii la marmari lahaayoo la marmariyey hadhow meel cad meel gaduudan meel jaallaa meel madoobay noqda ruuxa jir sidaanu waaba dulliye caddeeya waxaa la yidhaha qofna hadde marna waa lagu guulaystaa qofna waa lagu guul daraysaa sidaanu adigu kuu soo baxda dadaalna nooma dhimana haddee waxaa tii sidaydii madowga ii soceliya kolba waxaa lii taas waa tagta waa gubad kiimikaa lagu gubay halkaan ka keenna war sidaan miya ma saasal lacagtiina waa qaadana dawadaaba aan kugu gubnay nooga kaa baxdayaabaa tiradii ka badan gurigee la geey meelba cadba mar gu-a meel cadkaana go tan waa madow tan waa jaalle tan waa gaduud kan waa jirana waa dhaca markaas inta gaargacan lagu qaadaa masaajid la horkeenay arikhwaanayaal faatixada usoo akriyo qoftaan waa imtixaanan tahay in kolba nafta alla ka qaado kawa gacmaheeda ayna ku raadsan soo ma jeed iscadee iscadee iscadee cale alle ayaa lagu raadina qura lacnadaa lagu raadina inay cale alle kusoo degato so uma jeedo subxaan allah markaasay jirkeedii qiimaha dabnaa gubaysa ah, maqaarkii madooba abuurisu ahay mog ma ahay meeshu biyo ku daatay waa la gubay so uma jeed subxaan allah alla damiirka hanaga qaado rawman raadin la raadinayo jirka loo cadaynaya liljamaali quro haadaa midkaan madow khalqullaahi waa abuuristii alle aarunii itusiya maadaa khaa ladiina maadaa khalaa maxay abuureen aladiina kuwa min duunihi ilaahay qayrkiis war ilaahay sidaan qurxoonu kuu abuuraye ilaahay qayrkiis uu abuuri karaa ma abuuri karo soo maaha hala daayo kii alla abuuray facalalmaratee weynayda waajib waxaa ku ah almuslimati muslimaadda ah ijtinaabu maa shay inay ka fogaato yejlibu u soo jiidaya allacna nacladda cara alle waxa u soo jiidaya naxariista waa darda in laga cayriyo min raxmat اllahi tacaala alxadiiu alxaadi walarbacuuna xadiidka afartan iyo koobeeye hada maxalu kan waa meeshii looga hadlayey rawa albukhaariyu wa muslimuun bukhaariya muslim waxay ka wariyeen can ummi xabiibata ummi اlmu'miniin radia allahu canha qaalad waxay tihi samictu rasuul allahi rasuulka allah maqlay sal allahu calayh wasalam yaquulu xaaluu leeyahay laa yaxilu xalaal uma ahan limra'atin iyo walyowm alaakhiri maalinka dambe an tuxidda inay isku basaasido calaa mayitin qof dhintay dartiisa ixdaadka waa gabadhu inay ka tagto quruxda ziinada carafta inay ka carabto inay isbasaasido qof dhintay dartiis isku basaasido fowqa alaain saddex maalin wax ka badan fowqa alaain saddex wax ka koreeya xalaal maaha gabadha haddii aabbaheed dhinto walaalkeed dhinto qof qaraabadeeda u dhinto saddex maalin waa ka tegi kartaa ziirada ilaa waa murugsanta laakiin saddex maalin kama babi karto ilaa calaa zawji ninkeedu markuu dhinto maahani fa inahaa gabadha tuxiddu waa isbasaasine calayhi calaa mowti zawj ninka dhimashadiisa arbacata ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban habeen afar bilood iyo toban ayay gabadhu isbasaasine amay asay qaadi asay qaadidda lagu jeeda waxay tahay sadexa u asala hadday gabadhu uur leedahay ilaa ay ka umuraydo horta weeye haddaysan uur lahaynna waa afar bilood iyo toban macnaheedana waxa weeye horta gurigii waa inay joogta looga dhintay saddex shayna waa inay iska ilaalidaa saddex weeye koo guur waa inaysan nin kala hadlin waa koo ah, wixii hadda iska sarbeeda dhabarta bal muddo kadib aan is aragno iyo lama diida laakiin guur waa inaysan qof kala ballamin waa oo wax carfayana waa inaysan korkeeda taabsiin wax carfaya hadday rabaan shaamba ha ahaadeen saabuunna ha ahaadeen saliid ha ahaadeen catar ha ahaadeen wax carfaya korkeeda waa inaysan taabsiin inti muddadu ka dhammaanay waa labo wax qurux loogu talagalana waa inaysan qaadin cilaan dahab indhakuub dhar qurux badan kulli waa ka xaaran dhar iska caadiyaho foolxuman ahayn quruxna ahayna iska qaadin saliidda wixii carfayaa ka xaaraan dumarka gabal waxa weyn jahli wuxuu u geystay inay afar bilood iyo toban aysan saliid kor madaxooda taabsiin oo madaxu qarxa marka danta yaa kugu addoonsado ku amray waxa carfayaa kaa xaaran haddii la yidhi masaliida kaa xaaran ah luu ma laysku cafiya macsarada maya saliid qumbaha miyaa laysku cafiya naarijiilka saliidaan carfayn habeen iyo maalin ku isku dar maalin kaa rabto isku qubayso yaa ku yidhaha qubayso qubayso saliidaan carfayn marso laakiin saddexdan kuu sheegay iska ilaali rawaahu lbukhaariyu bukhaariyaa wariyey kun laba boqol iyo sideetan muslimaa wariyey kun afar boqol sideetan iyo lix alixdaad shiikaaba kuu sheegay wax ka mid a isbasaasintu tarkulmar'ati waaweenaydu inay ka tagto aziinata quruxda limowti zawjiha ninkeedii oo dhintay dartiis waa quruxda iyo waxa carfa oo diibka ah iyo guurka haddee guur maba guursan karto muddadaas waa zino hadday guursato gabdhahana waa inay bartaan ciddada dumar badanoo la soo furay a ah, ciddadii oon dhammaanaan guursanayirah muslimiintu ku ijmaaceen gabadha ciddadeedii oon dhammaan guur maahan waa zinu hadday nin guursato guur maba ah. ah ma ah gabadha laga dhinto ciddadeedii dhammaanna guur ma ah marka guurkan ha iska ilaaliya musiibo arrintaas ayaa ka jirta aldaadu ixdaadku tarkulmarata waaweynaydoo ka tagtay azinata quruxda limowti zawja ninkeediioo dhintay dartiis fiihi xadiiskan waxaa ku suganoo laga qaadana anna min waajibaati lmar'a haweenayda waajibaadkeeda waxaa ka mid ah tijaaha zawja ninkeeda xaggiisa idaa maata marka uu dhinto alkhdaada inay isbasaasido low ninka dartiis ay isku basaasine qaara waxay yidhahdeen ninkii waa ka cafiye markuu dhimaayo wuxuu yidhi asay ii qaadimi haweenti war waa xaq ilaah ninkaasi nin ma cafi karo waa xuun ilaahay jideeyey waxaasa ku qaldan limudati arbacati ashhurin afar bilood iyo wacashri tobanay isbasaasine idaa kaanad amaa idaa maata hadduu ka dhinto can ahaan xaggeeda walxaal hiya iyadoo xaamilun ay uur leedahay fa innahaa gabadhu tactadu waxay ciddo tirsaneen ilaa wadci lxamli uurku intay ka dhigayso waxaa dhici karta afar bilood inuu ka yaraado oo uurkoo dhow uba dhinto bal waxaa dhici karta markuu dhinto ayadoon weli godka la gelin inay umusho gabadhaas ciddadeedu waa dhammaan caawa ninka la guursan karta waxaa dhici afartaa sano ciddadii ku jirta gabadhaas ah, ilmuhu afar sano waa ku jiraan caloosha qaar ayadoo ilkawaaweyn dhashay afar sano inta caloosha ku jireen hadba waa dilma meelay ka jiraayeen waa dilaacayn dhacaana ka baxa ilaaha kaba markaasaa ah, kuwa soomaaliya jaahiliin waxay idhahdeen maba dhalin ninkii dhirta oo dhaxalka u diiday xab ah, jaahiliin maba dhalin afar sano kadibay dhashay ay kuleeyihin yaa ku yidhi afar sano ma kuma dhashaan ilmuhu waa dulmi kutubtayba ku wada taagay waclan ogow ana alixdaada isbasaasintu waajibun waajibay ku tahay calaa kulli sawjatin haweenay kasta oo la qabo sawaaban waxaa isku mida ah, kaanad inay tahay haweenaydaasi madkuulatan mid loo galmoodo la guri geeyey mid loo galmooday oo hayra madkuulatin ama midaan loo galmo dii gabadh caawa nin lagu nikaaxiyo iyagoon is arag uu dhinto afartii bilood iyo afartan afar bilood iyo tobanaa laga raba afar bilood iyo toban aa laga raba dhaxalkana waxbay mid baaqi ku ah fii caqdi nikaax nikaaxa gunidiisii masaladan kale fiiri waa faa'iido dheeraadee ow kaanad ama ha ku sugnaato fii ciddati alaaqin alaaq ciddadiis alaaqoo rajciyin oo rajciye loo nisbeeye gabadha haddii ninku furo dalaaq rajci ah dalaaq rajciga ah waxa weyn hal dalquu ku furo ama dalqadii labaadu ku furo saas wey ayadoon ciddadii dhammaan hadday dhimato ciddadiiyo dhammaan aan ninkii dhinto ninkaas horta dhexalkiis anay ku leedahay sida xaaskay wax uga dhaxay ayadana ciddadii hore u kaadida hadda bilaabay midaan dhimashada midaan dhimashada ay ciddo tirsana oo ixdaadin soo jeed dhaxalkana ku leedahay hadday ayadu dhimato gabadhan wuu furay laakiin waa rajciyo way dhimatay dhexalkeeda waxbuu ku leeyahay ah, dhexalka waxbuu ku leeyahay tama waa dhammaystirnay alkitaabu walxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allah u sugnaaday wsala وaali وaصxaabi aجmaciin faragtu waxaan ka soo jeestoo dhammeeyuu yidhi minhu kitaabkan awala ramadaan sanata hijriyada waxa weeyaan kun afar boqol soddon iyo toddobo fii maktabati masjid abi hurayra bimuqdisho allah subxana wataala alam sal allah ala nabina insha allahu waa in kitaabka dadka duubtay qofba qof uu hadiyeeyo dadka muslimiintaoo suuban waxaa lagu yiqiin diinka way isku hadiyey jireen xoolagaa xoolaha laysku hadiyeeya waxaa ka qiimo badan waxa weeyaan in qofkan aad u hadiyeydo wax aakhiradiisu ku badbaado wax aakhiradiisu ku badbaado cadaab uga badbaado wuxuu janno ku galo dii kitaabka duubto aad gabar walaasha u hadiyeydo nin walaalka aad u hadiyeydo waxaa dhacda intaas inuu naar uga badbaado adigana ilaahay kuugu naxariisood naar uga badbaado wallahu subxana wa tacala aclam sal allah calaa nabina